subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s waa subaxnimo arbacaha taariikhdan ay ku beegan tahay lixda bisha sagaalaad labada kun saddex qodobada saaki aad barnaamijka falaqaynta wararka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dhowaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa gaaray xubno siyaasiyiina ah, kuwaasi oo in muddaha ka soo horjeeday madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam iyadoona magaaladaasi uu ka furmi doono shir u dhexeeya mucaaradka iyo sidoo kale hoggaanka maamulka jubbaland iyadoona sidoo kale magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ay ku sugan yihiin kale oo mucaarad ah halkaasina ugu socdo shir arrimahaasi looga hadlayo oo looga soo horjeeda maamulka jubbaland wararkii ugu dambeeyey shirkaasi iyo falqayn ayaan idin hayaa sidoo kale waxaad barnaamijka falqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan deegaanada hoos yimaada degmada rinurgood ee gobolka shabeellada dhexe ayaa muddooyinkii dambe aad u badnaa iyadoona mas-uuliyiinta maamulkaasi iyo sidoo kale saraakiishaba ay markaasi weerar ay iskaga caabinayaan kooxda al-shabaab maalmihii lasoo dhaafay walkaasi ka dhacay qodobadaas iyo qodobo kale iyo wixii nagu soo kordho ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doona xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falqaynta wararka

hadaad ilash moodeen qulbad gool ku jira maaha laf hadaad ilash moodeen qulbad gool ku jira maaha macdan buutu sheetaala cilmiga ibaandeere damboy haddii aan baroor dhiibo baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan socod baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan socod keligay haddaan booy haddii aanba hordiiqo keligay haddaandohaddii aanba hordiiqo baaqayayla garandoon waxanahay bukaansoon baaqayayla garandoon waxanahay bukaan socod heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falaqaynta wararka oo subax walba ka dhegaysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa dhowaan gaaray xubno siyaasiyiina mucaarada kuwaasi oo maamulka jubbaland in muddaha ka soo horjeeday iyadoona magaaladaasi dhowaan la filayo inuu ka furmo shir u dhexeeyo madaxweynaha maamulka jubbaland iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka ee gaaray magaaladaasi islamarkaana shirkaasi looga hadli doono khilaafka ka dhexeeya xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale maamulka jubbaland mucaaradka ee siyaasiyiinta ee tagay magaalada kismaayo ayaa sheegay sababta ay u gaareen kismaayo ay tahay sidii xal waara loogu gaari lahaa khilaafka in muddo udhexeeya siyaasiyiinta maamulka jubbaland iyo hogaanka maamulkaasi dhanka kale magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya waxaa ka socda shir oo ay leeyihiin xubno kale oo mucaarad oo kasoo horjeeda maamulka jubbaland islamarkaana diiday in ay ka qayb galaan shirka ka furmayo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xildhibaan hore xildhibaan hore cabdifataax maxamed cali oo ku sugan magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya oo aan wax ka weydiinay sababta ay u diideen inay tagaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo ay ugu qayb galaan shirka u dhexeeya xubnaha mucaaradka ee maamulka jubbaland ayuu waxa uu sheegay in siyaasiyiinta tagay magaalada kismaayo ay in muddo ahba axmed ay la shaqaynayeen islamarkaana aysan ahayn wax mucaarad ah laakiin inta mucaaradka ay ku sugayeen magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya sidaas aad sheegtay iyo ragga tegay magaalada kismaayo waxaan waxaanunaa inuu yahay shir ka soo horjeedo mucaaradka dhabta ee maamulka axmed maxamed islaan dhowrka nin ee tegey magaalada kismaayo waa dad markii horeba ku dhadhowaa madaxweyne axmed maxamed islaan marka laga reebo nin ay aad jifa isugu yihiin oo door biday inuu iskala heshiiyo intuu mucaarad iyo ahaan lahaa taasina ay salka ku hayso jifanimo uun ee ayna ahayn mucaaradnimo iyo mabda' lagaga soo horjeedo maamulka ee ragaadiyey dowlad goboleedka jubbaland maslaxadna aan u ahayn dowlad goboleedka jubbaland iyo qaranka soomaaliyeed guud ahaan dadkaasi siyaasiyiinta ah axmed in muddo ay ka soo horjeedeen sida ay sheegeen nairobi ay ku kulmeen haddana magaalada kismaayo ay tageen waxayna ka wada hadlayeen arrimaha siyaasadda iyo khilaafka taagan idinka maxaad ugu qayb gal laadihiinoo dadkaasi aad la mid noqon weyseen annagu wax nooga furan madaxweyne axmed maxamed islaan shirarka uu qabanayaa ma jiraan haddii uu ku dhawaaqo inuu samaynayo doorasho madax bannaan oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo eh, iyo raayil caamkuba uu taageersan yahay haddii uu ku dhawaaqo rabana inuu mucaaradka kala shiro qaabkii ama rowd maabkii loo samayn lahaa doorashadaas ama jadwalkii doorashada jubbaland eh, markaa diyaar baanu u nahay inaanu qayb ka noqonno laakiin arrin uun iska hoosaysa oo la rabo in uu isleeyahay isagu madaxweyne maxamed axmed islaan waad ku fashili kartaa mucaaradka dhabta ah ee kaa soo horjeeda wax macno leh oo ay samaynayso ma jiraan saan hore u sheegayna dadkaasi mucaarad maaha hal nin baa ku jiray oo muddo iyo dheer ay iskhilaafsanaayeen ninkaasina waa nin ay jifo hoose isku yihiin shir hoose oo jifaysan baana dhacay in ninkaasi uu iskala heshiiyey axmed madoobe wax qadiyadda jubbaland khusaysa ama mabaadi'dii aanu kaga soo horjeednay axmed maxamed islaan iyo maamulkiisa midna maaha sidaan xogaha ku helayno madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo nairobi ku sugan mucaaradka oo dhan ay kasoo horjeeda wax uu ka dalbaday kulan xubnihiina hadda tabashada qaba waxaa la sheegay inaad kulankaasi diideen maxaa marka haddii madaxweynihii kulan ka dalbanayo inuu eh, wixii khilaaf oo jiro u dhammeeyo raba maxaa u diidintihiin arrinkaasi waxba kama jiro madaxweynuhuna mana dalban mana rabo inuuna qaabilo hadduuna qaabilana wuxuu nagala kulmayo wuu ogyahay eh, ma nihin dad maxay ahay tooy si hoose u fikiraya waxaanu nahay dad ka fikiraya danta reer jubbaland iyo danta qaranka soomaaliyeed axmed maxamed islaan iyo maamulkiisuna maslaxad uma aha laba iyo toban sano ayuu gobolkaas ragaadiyey oo wax iskuulle ah oo ka dhisani aanay jirin wax isbitaallo ah oo ka dhisani aanay jirin al-shabaab ay qarka u saaran tahay magaalada kismaayo heshiisna wuu kula yahay in ay is-ammaan geliyaan isagana magaalada afarta kilomitira lagu ammaan geliyo iyaguna ay ammaan isaga ka helaan daacadka ma aha dagaalka al-shabaab maslaxadna uma aha shacabka reer jubbaland iyo shacabka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya guud ahaan kismaayo waa tegaydaa kismaayo eh, waa tegi doonaa insha allah wax naga hor joogaana ma jiro dadka aan u tegaynaana waa dadka yagi ciidanka aan u tegaynaana waa yagi axmed maxamed islaam inaanu uga fiicannahay mooye ama aanu uga fiicnaan doono noogama fiicnaan doono waa wiilashayadii waa wiilashii jubbaland ciidanka u ahaa dadkuna waa dadkayagii shakino kuma jiro wakti dhow inaanu wada tegi doono mucaaradkasaanu u dhannahay magaalada kismaayo oonu la wadaagi doono dhibka haysta shacabka yaga ee xiran ee laga xiray dhammaan wixii nolol ahaa inaanu la wadaagi doono dhibka ay qabaan taas shaki kuma jiro dalbasho uuna dalbanayaana ma jiro dalbasho aanu ka yeelaynaa oo sida nimanka hadda isdhiibay aanu ka yeelaynaana ma jirto mabdaa iyaga ah in doorasho ay ka dhacdo jubbaland dhammaantii gobollada jubbaland iyo degmooyinka jubbaland lana xoreeyo dhulka ay haysato al-shabaab ee wiilkii ku dhashay maanta labaatan jirka uu yahay waa gobolka go-aale taasaa go-an axmed maxamed islaamna iskumataane ma nihin dekedaas iyo erboorkaasuu rabaa inuu iska kulaalo wax taa dhaafsiisanna ma laha shacabka iyo dadka reer jubbalana wax maslaxada uu hayaa ma jiro waxaanu leenahay wakhtigiisii wuu dhammaaday madaxweynihii hore ee jubbaland laba iyo toban sano hadduu wax soo kordhinayo wuu joogay gobolka waxaanu aaminsannahay inuuna waxba soo kordhinayn oo uu lugooyo ku yahay gobolka jubbaland iyo shacabka reer jubbaland dhammaantood xubnaha mucaaradkiina waxaa lagu eedeynayaa in oo ay inkaga dhegan tahay uun inaad axmed kursiga ka qaadaan oo wax wada hadal ogoleen iyadoo madaxweynaha la ogyahay in dowladda federaalka soomaaliya ay muddada u kordhisay oo maamul goboleedyada dhan ay muddo kordhin u samaysay hadiiba dowladdii federaalka ay muddo kordhin u samaysay maxaad ula hadal laadihiin madaxweynaha oo ad kuna ula qaadan laadihin waxaa weeye muddo kordhintaasi muddo kordhin waafaqsan dastuurka jubbaland iyo dastuurka federaalka ah midna maaha wax ka soconayaan ma jiro mana jiro annagu ma aaminsan ma aaminsanin saddex iyo labaatankii eh, Eh, agos wixii ka dambeeyey axmed maxamed islaan uma aha reer jubbaland yaa madaxweyne waa madaxweynihii horay yaa u jiray wixii uu galay iyo wixii uu tarayba taariikhdaa qori doonta madaxweyne uma aqoonsanin wixii ka dambeeyey saddex iyo labaatankii agos waxaanan leenahay shacabka reer jubbaland waa inay tashadaan oy ku tashadaan inay sameeyaan dawlad iyo si rasmiya ah u matasha dhammaan yaa reer jubbaland madaxweynaha jubbaland dhowaan gobolka gedo ayuu la wareegay oo in muddaha gacantiisa ka maqnaa oo heshiis dowladda federaalka soomaaliya ay iyo dadka ku dhaqan ee gobolkaasi iyo maamulkuba ay heshiis dhex dhigtay muddo sidaad og tahayba dhammaan maamul goboleedyada go-aan ay kasoo saartay haddii idinkii madaxweynihii aad inkirsan tihiin madaxweynihiin maamulkiina uu ka shaqaynayo waxaa weeye gobolka gado haddii uu niman uu yiri way matalan uu tahriib ku geeyey shacabka reer gadood ma uuna helin kalsoonidooda mana helayo waxaa weeye qooleydu qoorsagaaro biyo kuma cabto shacabka reer gado axmed madoobe qoorsagaaro kuma hayn karo way ka wen yihiin wayna ka adag yihiin in la caburiyo kaasina waxauu ahaa xildhibaan hore cabdifataax maxamed cali oo ku sugan magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya halkaasi oo ugu socdo shir looga hadlayo arrimaha maamulka jubbaland xiriiro aan la sameynay dhinaca kale ee ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo uu shirka u furmayo ayaa inoo suurtogeli weyday inaan qadka teleefoonka ku haleelno si aan wax u weydiino shirka halkaasi ugu furmayo marka inoo noo suurto gasho oo inaan helno ayaan idiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka dhanayna gobolka shabeelada dhexe saacadihii lasoo dhaafay deegaana hoos yimaada degmada rinirgood ee gobolka shabeellada dhexe waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada militariga soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya iyo sidoo kale maleeshiyada kooxda al-shabaab dagaalkaasi waxaa ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimashyo dhaawac iyadoona ciidamada dowladii dadka deegaanka ay doonayeen sidii ay ula wareegi lahaayeen gacan gacankuhaynta degmada rirgood ee gobolka shabeellada dhexe waxaana maalintii shalahayd dagaal uu ka dhacay deegaanka daarunimca ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo al-shabaab iyo ciidamada deegaanka iyo militariga soomaaliya uu ku dhex maray dagaal aada u xoogan mas-uuliyiinta iyo saraakiisha degmada reernugood ayaa sheegay in al-shabaabkii weerarka soo qaaday ay iska caabiyeen halkaasina ay kaga dileen xubno ka tirsan kooxda weerarka soo qaaday gabagabada barnaamijka falqaynta wararka aan soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay waalkalamaanay waxaa la yidhi eh. hadda gurigiinni baay eh. hadda gabalkiinni dhacay eh. hadda cidhibtiinna goyey hadda hadda hadda hadda gurigiinni baay aryadhaha waxaa kaloo hore loo yidhi doofaarkiinnin daabana weyd kadaaqa beerta waa daabal doofaarkiinnin daabana weyn kadaaqa beerta waa daabal kaloo la yidhi awoodii ciddii xoog kuwaa adadag moodaysay argagixisu inay aaqir maanta looga war waxaa ciidamada furinta jooga u shidan haddaynu u dhalannay ciidda inagu dhaxalkeeda leenahay dhulkeenna ayaanu dhimanaynaa dharaariyo hameen difaacaynaa naftiyo dhiiggaanu huraynaa waanu huraynaa war kalemaana war ma haysaane madaxweynuhu ciidamadii naxaas joogay buu kor meeray ku booqday qudbadiirigelinana wuu u jeediyey inay dhaqaaqaanna wuu u sheegay hayahee bugta maxaaska yeertana maxay ahayd amay beesha tijaabina hayaanin waar somalilan diyaargaroogii baydhowlo tus bay ka sameeyeen og waryaawaan laweena tawar intaakiinkuwaaysnaynay haddana baydhowlo tus ya sheentay war warkaa naga dhexgelinina madaxweynuhu markuu xaruntiisi hogaaminta ku soo noqday ayaa nimankiioo baabuur qarax ku soo raray waxay isdhaheen maxaas gala hase yeeshee meel magaalada ka xagaysay ciidanku ku joojiyeen waasay sindhatirayo xawaari xaarihii buu sii kordhiyey hadda xabadka intay dhulka u dhigteen bay seben nab ku dhehe haye ma la seexda helay waar waa badan yihiin seban la seexdayaashuiyo cirkay uura qabsatay hal qofay wax ku gaadheenna lama sheegin xataa kii wadayaa bini'aadmigaan ka hadlaynay haddaa sebankii ku dhacay haddaa sixirkoodii buray haddaa suulkood la goyn la safaynaya aryadhaha nimanku ma waalan yihiin ma magaalo madaxweyne jooga oogay qarax la soo aadeen haddaamiyay miyar qabeen war cabdillow mayagaaba wax kale ka shaqeeya warba wiilkii waday wadayey hooyadiis ma odhan karaa keligiisuu qarxay aryadhaasa migay cabdulla waxa uu yidhi how manin isagu isnaaca nafkale u naaxa riisaaha manin asagu isnaaca nafkale u naaxa riisaaha war waxaan maqli jiray daruufaha adduunka iyo haddaad nolosha diideen adinkoon dad kala maran dabaq ma iska tuurtaan war ama dabaq iska tuuraan ama haysdaldalaane duulkaan hana dhaafaan hindaana geedkan sana koray ugu dambeysiye eh. weli waa fadhiisineed meesha makacdiin miyaan waa yaabe naw waar ha nagu buuqina orodoo qabo hinda kana goormas imaada geedkan bow waa isugu tuma isma ogeyn miyaa war masgorata maswarsati kuuma leeri war daralaadu hurudaay eh. waxba duniida kama ogid hindaa waa ogaan taaka in la xeri waxaana la sheegi hay eh. ma sugidda akeenka la hadashiyaa la yidhi kadib malsoo qabta xabsiya turuq lagusiyaa la yidhi inta war taakayo qolada uu ka tirsan yahay haddii ay soo baxaan eh. khawaariijta hadda joogtaa ee qarsan noqonaysaa la yidhi sababtoo ah waxa uu aaminsan yahay xitaa wax lagu tilmaamo lama yaqaano sababtoo ah eh. tay waa xirtaao waxaad u malayhaysaa siyaasi balaayoah ummadana waa gaaluu leeyahay calamada la sitaana ma bannaanuu leeyahay naagahana intii la doonaabaa la guursan karaabuu leeyahay hadda waa lala yaabay ninkaas wuxuu aaminsan yahay dhan loo raacana waa la waaye jubbaland usugaa masaliga ruunka duuban war nin kastaa macallin buu leeyahay sheekh xasaan ma lagu soo daray warba ninka kitaabka noocaasu aaminsanya moosagaa qodhay wartaakeeya waxaa la yidhi soomaaliya markuu ka tagaayey wariyayaal u la shaqay jira uu ku tegey waalma hore uu sii kaxeeyey ninku waa taakeeya bow miyuu taagay war taakeeya ka loo dhigay waa istaahilay war khawaarijii qoonka taakeeyaba in laga daba tago in laga hortagaa ka roon intaan taakeey waxaan quraacsanaa naaga badan in la guursado haye madhabdoos laga abtaana waalmadoyow adiguna ma qabtaa bawa ciidankii taakeeya haddii geedkii laga helay kalmaan waa loo baqaa war kalamaanay war ma haysaane magaalada london ee waddanka ingiriiska waxaa ku xijaabtay alfanaan axmed naaji sacad war allah u naxariista axmed naaji sacad maanta taarikhdu ka mid noqda waxaan ka xasuustaa taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareen war sidaad sheegteen allah u naxariistay axmed naaji waa xijaabtee wuxuu horey u yidhi gudaakhira iga roon iga roon gabidhahansay galin waliba ku tabteediina gambar iima dhigaan iyo gogol aan fadhiiste aryamadeeyo wadna waxaad ka tagtay gaaba guurkaaga waa leey ku soo goodiye cabdullow adiguna waxaa ka tagtay waa la guursadee la guursadee guriyaa la geeyey guulow ilaahaa u gargaaraye war allah naxariistay aniguna waxaan ku xasuustaa gabdhihii waxay leeyihiin guntiina xariira iyo dahabaan la goyn karayn heya heyy hey heya allah guurkiisaasuu ku ba'ay war allah u naxariistay axmed naaji fanka soomaaliya tiirdhexaad oo u ahay riwaayado badan waa sameeyay laxanka iyo muusiga iyo masraxana laguma gaarin codnahe waa ogtihiinoo loogama daba tegayn hase yeeshee ajashii dhammaataa ifka joogi mayse dumarkow ka tegay iyo daa'imada carruurta dadka iyo dalkabaa samii war kalamaanay madaxweynihii hore hirshabeelle maxaa cabdi waare mar kale ayaan la xuseen cabdiya ha noolaato ku waraystay shidanaaba shidan miyuu yidhi fuusooska dulaysa inaan biyo ka buuxinaan rabnaa miyuu yidhi reer hiiraan aad dagaalameen yeerey waradhahay waa dulqaad yartihiinoo warka waa ku didiine madaxweyne waare wax badanoo aan huba inay run yihiin buu ka sheekeeyey qaarna anaaba indhahayga ku arkay amadeero gareer badaniyajoorna mesaati warwarkaan ha dhexgelina wuxuu yidhi reer galmudug beeluba maray hub tiro badan madaxweynaha ku markhaati gelisa waana xaraysteen maalin walba meelheblaan la galay waana laga soo baxayna waa ka socotaahu yidhi reer shabeellada dhexena kamaroonuu yidhi cid aan ka rumaysanayo degaankooda xoraysa oo difaaci waayeenna ma jirto sababtoo ah xog iyo xoolaba lagama badnuu yidhi madaxweyne xasan shiikhna wuxuu yidhi dagaalku daacadu ka yahay waana la daaliyey wiilkii adeer waaya abti ma waayaana la yidhi annagu dagaalka horena waa u galnay haddana inaan galna diyaaraan u nahay dambaysna warkiisa muhiimadiisa wuxuu yidhi horta waa in layswaraystaa cidda shabaabdan ugu jirto cidda diidan dagaalka sababta ay ku diidayso runtana laysu sheegaa laysna ogaadaa sidii walaalna loo wada hadloon sidii dad xidida loo wada hadlin madaxweynahana waxaan kula talinayaahuu yidhi inuu wasaaradda gaashaandhigga fadhiisto uu ka soo tago dhulkan khatartaah uu dhex marayo war axmedoo war mahaysida madaxweyne waara wuxuu yidhi wasaaradda gaashaandhiggaaba layska soo galay wasiirka gaashaandhiggaana fashilka kow ka ah inuu matalayna ahayda inuu ciidanka faraha la gala ma ahayn waxaan haynaa saraakiil ou si gaara ah ula hadlay iyo kuwa uu lacag u qaybshay iyo kuwa uu dhegta wax ugu sheegay taliyihii hore iyo taliya haddana labadaba colay ahaayeen masiibadii galcad ka dhacday tii caws weyna ka dhacdana asagaa sabab u ahaaye sababtoo ah saraakiishoo dhahaysa saan ciidanka sax kuma ahana sidaan hala yeelow ka diiday warwaare inoora madawiinaga wasaaradda gaashaandhig hidagoy oo wasiirkii gaashaandhigina faraku godan usara hadalkuusa isku waafaji warwaaro wuxuu yidhi wasiirka gardarra wax uga sheegi maayo caddaynan haaya warkaygu hadduu dhibayana maxkamad ha waxaan isku difaaci lahay aniga ahayee waxaana qira labaatan ay isku reer yihiin oo kursiga ka mudan inay joogaan horta wasiirka gaashaandhigu furunta miyuu weli tigtok ku kala kicinayaa wartaasiyada eebaha ooysanaha oo murgunsanaha oo leerey war wasiirka gaashaandhiga iyo madaxweyne qoorqoor dhul duurahay inta tageenay maalinba geed isku soo sawiraan horena uma dhaqaaqaan waanaka walaal waanaka yelayiina war horta musuqmaasuqana la dagaalamayee la sheegayo igu sawir ma ku jirtaa warwaara wuxuu yidhi maydnaan dhagaysane madaxweynaha waxaana yidhi wasiirka gaashaandhigga maxaas ha keenin maantoo kalena madaxaana furan inuu ka qaadamiyu ka baqay warwaaqla warmahaya sida xildhibaan maxamed abib wuxuu yidhi dalkan haddii aniga madax la iiga dhigo hantidiisa cid damboo qaadan kardhaa ma jirto sababtoo ah xisaabiyaa guud waxaan ka dhigayaa hindi hantidhowraha guudna waxaan ka dhigahayaa filibiini xeerilaalyahana waxaan ka dhigahayaa bangaladesh hayay war ma somalilan bu heshiyaanu gacangelinaya war xildhibaanka maada dhegaysana wuxuu yidhi dadka kuwa ugu dhibka badana ah ugu cimri dheer war aniguba waxaa maqli jira ninka raaya ma raago hindaydin dad gacantiis mugudaqoobaysiin miya lagu xanta lagu xasuusta ka horaysa maadan maqal miya waar walla weynay qaranka ciyaarta ka daaye war onoy wax nagu buuqina reerihiinnii qabo war sooshiyaal miidiyaha markaad eegto dagaalo badan oo la hurinayaad ku arkaysaa laakiin ka ilaahay loogu dhowaanayo waa midka qawaariijta lagula jiro inta kaleoo la hurinayana cara alle iyo cadaab waxaan ahayn oo laga faa'iidayahay ma jirto tigtogan xaggaa laga galaa luuqa luuqa wariyaan adiga lagu dhigin war hadda wasiirkii ma ku fashilma markii horu afaare ka waaweyn galay hindaa wasiir waa ku soo caan baxay war asxaabtii tigtoga wasiir anigaa ku kala kicinayna naga wareejiyay dhaheen warreeja buuti waxaan ka maqli jiray wadaadkeennii waka fariimahaas iyo xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsamaynaya nabadgelyo